waxaan ku xigsiin doonaa insha allah laba tusaale oo wax inooga tilmaami doonaa dad toobad keenay iyo dhiirigelin aan dhalinyarta ku dhiirigelinayo in intooda ilaahay ka fogi inta ay goorigoor tahay ay ilaahay subxaana wa tacaala usoo noqdaan oo ay toobad keenaan awala waqabla kulli shay maxaa maxaa keenaaya inaynu isku xidhno labada mawduuc dhallinyarta iyo towbadda sida ad ogtihiin culimmadu waxay idhaahdaan imaam nawina raximah allahu tacaala wuu tilmaamay masaladaasi atowbatu waajibatun min kulli demb towbadu waxa waajib ah in laga toobad keeno dembi walba marka la kala sooci maayo qof weyn oo lixdan jir ah iyo nin dhalinyaroo qaangaadhay ama gabadh qaangaadhay oo sideed iyo toban jira ah, toddobiyo toban jira ah, sagaaliyo toban jira ah, toobaddii qofkii bini aadamigaa waajib bay ku tahay toobadduna waa alrujuucu ila allahi waاlinaabatu ilayh in ilaahay loo soo noqdo oo ilaahay loo laabto see ilahay loogu soo noqonayaa waa min ficli اlmuxarami wاlإثm wixii xaaraanaya qofku samaynayey inuu qofku ka istaago wixii dembiga uu ku jiray uu faraha kala baxo iyo in wixii waajibaad ah ee uu ka tegey eanu samaynayn inuu bilaabo inuu sameeyo wixii taqsiir ah iyo ifraad xuquuqda ilaahay dhinaceega ahna iyo xuquuqda bini aadankaba uu qofka ka soo laabto taasaa tooba la yidhaha markaa toobadii dadkii waajib bay ku tahay maadaama qofkii uu qaangaadhay oo dunuubtiisii la qoraayo sida xasanaadkiisaba loo qoraayo waxaa qofkii ku waajiba inuu toobad keeno taasi waa mid towbadda haddii qofku dunuub badan uu ku dhacay dunuubtii qaar hadduu ka toobad keeno waa laga aqbalayaa laakiin kuwii aanu ka toobad keenin waa lagu leeyahay oo macnaheedu maaha haddii aad dunuub dhowro aad gashood mid ka toobad keentay labana aanad ka toobad keenin kaad ka toobad keeshay laga aqbali maayo saxiix min aqwaali ahli اlcilmi kaa aad ka toobad keentay waa laga aqbalayaa intii aanad ka toobid keeninna waa lagugu leeyahay bay culimadii leeyihiin toobaddu ikhwaani waa khawaati shuruud bay leedahay haddii dembigu la xidhiidho maa bayna eh, alcabdi wa rabbihi xuquuqda ilaahay hadduu dembigu la xidhiidho saddex shardi oo taqaanaan ayaa loo shardiyey waxa ay yihiin waa aliqlaacu min ademb in dembigii aad faraha kula jirtay howlihii xumaa aad faraha kala baxdo haddaad wax muxarama iyo dembi aad ku jirtay ka istaag haddii waajibaad lagugu leeyahay aanad samaynayn ku dhaqaaq inaad samayso shardiga labaadi waa annadam waa inaad ka murugooto oo tiiraanyo ay kaa gasho ilaahaygii subxaana wa tacaala aad caasiday marka waa inaad shucuurkaaga iyo ixsaaskaaga waxa weeyaan waa inaad ka dareento ood ka xun tahay shardiga saddexaad waxa weyan waa alcazm waa inaad go'aansato inaana dembiga aanad ku noqon saddex casharti waa wixii xuquuqu ilaahay kugu leeyahay ayib haddii dembigan aad ku dhacday uu la xidhiidho xuquuqda ay bini aadamku kugu leeyihiin shardi afraad ayaa lagu darayaa oo waa maxay shardigaa afraad ee lagu darayaa waa in wixii xaqee lagugu lahaa ee bini aadamku ay kugu lahaayeen ama la xidhiidho xoolahooga ama cirdigooga ama dhiigooga inaad xaqii aad celiso ama aad ciddii xaqa kugu lahayd istixlaal aad ka dalabto inay ku cafiyaan aad weydiisato fadiilat shekh ibn cuthaymiin raximah allahu tacaala shardi kaluu ku daraa oo wuxuu dhahdaa labada xaqba ka ilaahay idinka dhexeeyey iyo ka khalqigiisa idinka dhexeeyaba haddaad ka toobad keenayso waa inaad ka toobad keento fii waqtin tuqbalu fiihi tawba xilli toobadda la aqbalo waa inaad ka toobad keento oo shaksi ahaan dee waa inta naftu aanay qarqaradu aanay kugu imane ay naftu aanay dhuunta gaadhin xilliga dhimashada waayo bini-aadmiga dhammaantoodna dee waxa weeyaan waa cadceeddu intaanay ka soo bixin cadceeddaca ka hor waa inaad toobad keento haddaan intaa ka imaado ikhwaani wa akhawaatii waxaan idhi toobaddu dee ilaahay baa ina amray in la toobad keeno dhalinyarta si goonuun baynu wajahaynaa oo wax iyaga waaqicooga la xidhiidha ayaynu doonayno caaw ka hadallo laakiin toobaddu muminiin oo dhan bay waajib ku tahay ilahay subxana wa tacaala waxa uu yidhi watuubuu ila allahi jamiica ayuha lmu'minuun lacalakum tuflixuun aayadda fii suurati nuur watuubuu ila allahi jamiican jamiicanna waa min alfaad alcumuum waad garanaysaan dhinaca yani culamaa usuul markay ka hadlayaan mu'miniinay dhammaantihiin ilaahay u toobad keena lacallakum tuflixuun waxaad mudan tihiin inaad liibaantaan oo toobaddii waxaad ku helaysaa falaax baad ku helaysaa falaaxa macnihiisu waa maxay culimmadu waxay ku sharxaan falaaxu in wixii aad ku ididiiloonaysay ee wanaagsana ifya aakhiraba aad hesho wixii aad ka cabsanaysay eed ka cararaysay in shar ahaana sawaan fi dunya aw fi laakhira aad ka nabad gasho waxaasa falax laydhaa wixii aad doonaysay adduunya aakhira khayra waad heshay wixii shar ahaa eed ka ordaysay eed iska ilaalinaysay ee adduunye aakhiraba ah isagana waad ka nabad gashay marka falaaxu waa ka waa falaaxun fi dunya wa falaaxun fi laakhira marka qofku markuu toobad keeno waxa weya sacaadadii adduunyada liibaantii adduunyada iyo liibaantii aakhiraba uu helaya lacalakum tuflixuun waxaad mudan tihiin inaad liibaantaan oo falaaxa aada heshaan nebigu salى اllahu عalيه wasalam eh, wuxuu ku yidhi xadiiska imaam muslim soo wariyey yaa ayuha الnaas tuubuu ilى اllahi wastakfiruuh dad yahow markaa kuwii joogay buu la hadlaayey salى اllahu alay slam inagu inala hadlayaa ayuha الnaas dad yahow tuubuu ilى اllahi wastakfiruuhu ilaahay wa tacaala u toobad keena dembi dhaafna weydiista fainii atuubu ilayhi fi اlyawmi miat mara aniguba sala la alay slam isaga naftiisa ka hadlaaye wuxuu yidhi waxaan ilaahay u toobad keenaa maalin walba maxay boqol jeer xadiiska saxiix muslim ku yaala abuu muusa alashcari radi allahu canhu nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi ina allaha yabsudu yadahu bileyli liyatuuba musiiu nahaar wayabsudu yadahu binahaari liyatuuba musiiu leyli ilahay subxana wa tacaala gacantiisu soo fidiyaa habeenkii gacanta ilahayna inagu waynu sida muctaqadka iyo caqiida ahlusunna waljamaca iyo salafku yahay ilahay baynu u qoraynaa inuu leeyahay laakiin siday tahay iyo noocay tahay iyo kayfiyadeeda ma faragelinno ilahay gacantiisa habeenkii wuu soo fidayaa si kan dharaartii iyo maalintii dembi galay uu toobad keeno maalintiina wuu soo fidiyaa ilaahay subxana wa tacala gacantiisa si qofka habeenkii dembi galay uu ilaahay subxana wa tacaala ugu toobad keeno ikhwaani wa akhwaati <clears throat> waxaynu aragnaa dad badan oo intay dunuubta ku dhacaan aan dunuubtii aan ka soo noqonayn qofku hadduuna dembigii ka soo noqon awalan waxaad ogaataa in dembiga lagu galabsanayo cadaab ilaahi iyo cadho alle ah, yacnii culimmada waxay dhahdaan ilaaha sharciyeeyey lacag daraahimo oo la xaday ama danaaniir la xaday in gacan lagu gooyo ilaaha sharciyeeyey in nin iyo haweenays si aan xalaal ahayn iskugu galmooday in cuquubo adag lagu rido ilaahaasi maanad ka cabsanayn haddii aanad dunuubta aanad ka toobad keenin wuxuu doono dunuubta u ahaado xataa ha noqdo dembi adugu taxtaqiruhu dadku iska qaar baa iska dhayalsada dunuubta dembi yar adoo xitaa musalliya oo saa'ima oo khayr wada haddana dembi yar ood aad dhayalsatay ilaahaa yidhi ninkii waxada xadaa iyo daraaniir xada ee shuruuddii ku oogantay waa in gacanta laga jaro ilaaha sharcigaa dhigay inuu dembigaa naar kuu geliya maanad ka cabsanayn ficlan waa arrin u baahan in qofka muuminka uu ka fiirsado oo aanu ilaahay subxana wa tacaala aanu ilaabin cuquubadiisa iyo cadaabkiisa aanu ilaabin dhalinyartu ikhwaani khaasatan dhalinyarta galbeedka ku nool mashaakil fara badan baa wajahaya yani imanka bercentationkii layna tusay waxaa laynoo sheegay in dhalinyar badan oo communityga soomaaliga ka in ay ku jiraan khasaare adduunya iyo khasaare aakhiro khasaarihi addunyada maxaa ka mid ah waxa weyn waa drop out from high schools una khasaare adduunyaheen ah, in iskuulladii ay ay ay ka saaqideen in xayaatadooda iyo cimrigooga in in badanoo ka mid a ah ay jeel ku jiraan waa khasaare adduunyo in waalidkii soo korsaday aanay manfaco adduunya u lahayn waa khasaare khasaare adduunya weeyaan khasaare aakhirana dee waxa weeyaan markuu ilmihii uu daragas iyo macaasi iyo tuuge iyo xumaanu dhex galo hadduuna ka keenin oo dariiqaasi aanu ka soo laaban dee wuxuu ku socdaa khasaare aakhira ayuu ku socdaa marka adduunyadan eh, dadka ku nooli gaaladoo kale waxay leeyihiin system bay leeyihiin iyo qaab iyo hab qofka nolosha ka dhacay loo counsil gareeyo oo waa maxay waa qofkani wuu dhacay wuu saaqiday jar buu ka laalaa hadduuna jarkaba ka dhicin iyagu markaa min nadra maadiyatin baxta ayay ka eegayaan qofkan seebaa loo soo celin karaayoo looga dhigi karaa human being isaguna isanfaca communitygiisana anfaca system bay leeyihiin lagu consol gareeyo oo rehabilitation la yidhaa ama drogada ama khamriga ama magaranaysaa gang u raacay ama saaqidnimo noloshii ka saaqiday oo qofku mararka qaarkood uu gaari karo ninkii dhallinyarta ahaa ama gabadhiiba ay gaari karta heer uu ku dhaco fashal dihniya mentally uu qofkii aanu isku haysanba inuu capacity uu leeyahay inuu wax qabsan karo waalidkiisa wax tari karo communitigiisana wax tari karo taa lafteeda ayaa u baahan in qofka magaranaysa rehabilitation la geliyo si noloshii dib loogu soo celiyo inagu haddaynu muslimiin nahay dabcan markan dhinaca dunuubta aynu ka hadlno dunuubtii waxa weya waa in qofkii loo gargaaro loo tusan raxmada ilaahay ilaahay meel kasta oo aad gaadho haddaad tahay qofka meesha uu u xun haddaad xumaan ka gaadhay baabu tawba maftuux inta aan naftu aanay halkaa cunaha soo gaadhin qarqaradu aanay naftu ku qabano sakaraadku aanu ku qaban ilahay waa kaa aqbalaya marka waxa weeyaan ikhwaanii waakhawaati ama waalidiin hal ahaado ama musheikhda iyo a'immada masaajidada ama yani dhalinyarta yani e, e, e, la shaqaynaysa dhalinyarta kale ama community leaderska hala noqdo waxa weeyaan waa in dhalinyar badanoo quus ay ku dhacday ba jirta yas garanmaysid dhalinyartaa waa in iidiin la geliyo oo la yidhaa yani waad soo noqon kartaa waad toobad keeni kartaa meesha xun waad ka iman kartaa masaajidkaad kusoo noqon kartaa waxaad noqon kartaa qof manaafacaad u leh naftiisa iyo ahalkiisa iyo waalidkiisa iyo mujtamaciisaba laakiin waa maxay hagaaji cilaaqada aad rabbigaa la leedahay subxana wa tacaala and that will take care of everything insha allah laakiin haddii cilaaqadii aad rabbigaa la lahayd haddaynaba hagaagsanayn dee waxa weeyaan markaa waxba hagaagi maayan waalidiintana waxaan jecelay inay masaladaasi ay mar walba xusuusnaadaan oo ilmaha yani aanay ku caayin dembi uu galay shan sano ka hor aan la xusuusin maadaama ilmihii uu soo noqday waa ilmahaaga weligaa idi diilo geli garanmaysid ilmahaaga idi geli xitaa hadduu fog yahay uu masaajidadii ka fog yahay yani waalidiinta soomaalidana waxa weeyaan yani xaqiiqatan kuwo badan baan waxaa fahamsanayn nin dhalinyaroo eh, laba cisho ka hor saddex cisho ka hor masaajidka igu yimid salaaddii subax kadib arrimahaasoo kale u ka cabanaya ah, yani marka in ilmaha la ihaaneeyo taqsiir xaggiisa ka aawadeed ma wanaagsane waa in ididilo la geliyo weeyaan ididilada waxaa ka mid ah in la yidhaha ilahay toobada waa kaa aqbali karaa ilahay toobada waa kaa aqbali karaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnaduu min raxmat اllah allaha yakfir الdunuuba jamiica inahu huwa alkafuur raxiim ilahi subxana wa tacaala wuxuu la hadlayaa addoomihiisa nafahooda ku xadgudbay muxuu ku leeyahay laa taqnadu min raxmat اllah ha ka quusanina raxmadda ilaahay mahmaa kabura danbugu mahmaa eh, cadumat macsiyatog dembigaagu intuu doono ha weynaado macsidaadu intay doonto ha leekaato laa taqnadu min raxmat illah limaada sababtu waa maxay eedan eedan uga quusanayn raxmadda rabbigaa subxaana wa tacaala ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ina waa min xuruuf tawkiid soo maaha yacni dhab ahaantii xaqiiqadii waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala dunuubta wuu dhaafaa maaha dunuubun dunuubta oo dhan jamiica min alfaad alcumuum dunuub oo dhan ilahay wuu dhaafaa inahu huwa alqafuur raxiim laba qiso <clears throat> ayaan doonayaa inaan idinla wadaago oo dhallinyartaa tusi kartaa si ama wiil ha noqdo ama gabadh ha noqotee hadduu qofku isagoo dariiqii macsida ku socdaa hadduu istaago oo naftiisa la xisaabtamo uu isweydiiye ciddu yahay qofkii ilaahay subxana wa tacala toobadda waa ka aqbalaya wuuna soo noqonaya laakiin waxa weeye waa inuu kartidaa lahaado uu rabbigii ku kalsoonaado naftiisa ku kalsoonaado uu mar walba xusuusto inuu jange iyo takhyiir iyo isbedel <clears throat> ku samayn karo noloshiisa sheekh baa laga soo warinayaa <clears throat> masriya xajkan bay ahayd baan filayaaba intii aanu xajka bilaabmin ayaa nin baa i yimid buui ninku wuxuu igu yidhi sheekho waxaan cabbaa shiishadda shiishaddu waa tii markaa walaalkeen ka hadlaayey presentationka shiishadan cabbaa hukana waa la ydhaahdaa laakiin buu yidhi bahasha shiishada kuma kayfo oo kuma marqaamo ilaa aan cajareedahaaga daawado adigoo muxaadaro bixinaya mooyaane bahashu ima dhadhacbaysaba ima dhaqaajinayso sheekhu waa sheekh maxamed yacquub waad garanaysaan sheekh maxamed yacquub allah yaxfadhu xaalkaygu waa saa buuri inaan cabuun maahe haddaanan shidin fiidiyahaaga abdilcajaab aan daawan mirqaan kama maqranaysaa ma gaadhayo wuxuu ku yidhi sheekhii sheekhow laakiin xajkan inaan adiga aan kula socdo ayaan doonayaa ilaa xajku inoo dhammaanayo adiga ayaan kula soconaya sheekhaa ka sheekeyna wuxuu yidhi ninkii wuu nala socday wuu nala xajiyey carafa musdelifa mina wixii oo dhan dawaafkii markii maalimihii ugu dambeysay ayaa uu idadejinaya sheekh maxaa dhaqso inoo socodsiiye ciddaan la istaago sheekh dad hadalkaaga babatihina socodsiiye aynu dawaafno waanu dawaafnay unala dawaafay maqaamu ibraahiimkiibuu tegey suu laba ragcadood ugu tukado markuu labadii ragcadood uu galay isagoo sujuudsan ee naftii ka baxday balinku qiyaasa yani ikhwaani nihaayadaasi ah in qofku naftu ka baxdo isagoo beydkii ilaahay ku jira bal maqaami ibraahim ku jira in hortaagan oo weliba sujuudsan bal fadaaisha iskuu darsantay ninkaay waa muxrima wuu xajiya beydkii ilaahay buu ku dhex jiraa ilaahay buu u sujuudsan yahay billaahi calaykum kam min alcubbaad noloshooda ku dhamay afnu acmaarahum noloshooda iyo cimrigooda ku dhameeyey cibaado iyo qiyaamleyl iyo dikri iyo salaad iyo soon tamaniyahay inay nihaayadaasi ay noloshooda ku dambayso laakiin ilaahay aanu siin <coughs> laakiin ninkan minashiisha a ah, shiishuu cabbaayey shiishadana waad garanaysaan sharkeyga wuxuu ku dambeeyey in isagoo sujuudsan uu dhintay <coughs> mararka qaarkood waxay culimadu tilmaamaan waxyaabaha nihaayada qofka raadka kuli waa qalbigiisa haaliban qofku xitaa isagoo macsi ku jira haddii uu yahay qof hambala oo mutawaadica oon kibri aanu ku jirin ilahay wuu islaaxya lakiin qofku isagoo caabida hadda laakiin yatakabar calaa khalqi wuxuu malaynayaa annahu axsan min annaas maa axad wasal ilaa maa wasala ilayhi kibirkaasi qalbigiisa ku jira ayaa mararka qaarkood sabababa inaanu ilaahay nihaayo fiican aanu aanu ku arsaaqin bahasha shiishadu ikhwaani khataraha ay leedahay waxaa ka mid a ah, iminka waxa la gaahay heer walciyaadu billaah raggii dumarkii baa wada cabbaaya hablo iyo wiilal wada fadhiya ayaa shiishadii wada cabbaaya maxaa dhacaysaa <coughs> shiishadii afkaa lagu qabsanayaa bahashii baybkii nin baa ku haysta afka candhuufkiisii iyo dhareerkiisii ayaa baybka ku wada yaalla gabarh buu dhiibaya iyana markay afka ku qabsato baybkii ee dhareerkeyga candhuufteedii oo ku yaala baybkii ayaa nin kale u dhiibaysaa waxaan akhriyey <clears throat> culimada islaamka sida imaam nawi raximah llahu tacaala oo leh tin dumar hadday tini ka go'do qof dumara oo iyadoo dhulka taallaa kuma bannaana inaad eegto waa imaam nawi ah? tin haweeney oo go'do dhulka taalla ama miiskaa dul taalla haddaad eegto ood u garato inay haweeni tinteedii tahay kuma banaana waayo wuxuu yidhi wixii ay xaaraan tahay in la eego isagoo nool xaalat alxayaat xaaladda dhimashadana ma banaana in la taabtaana ka sii daranba sa garanmaysid dadka saalixiinta qaarkood haddii masakoo kale muwaasalaadka caamka ama basaska ama diyaaradaha ama meelka hadduu arko kursi ay haweeney ku fadhiday amaba gabadh saalixada kursi uu nin ku fadhiyey kursi markaan in badan ku fadhido kursiguu diiraya dadka saalixiintae wara calihi waxay iska ilaaliyaan kursi haweeney ku fadhiday oo weli sii diirnan oo kuleelkii weli kusii uu kasi laga dareemaayo inuu ku fadhiisto waracan dumarka saalixaadkuna waa saasi bal dadkan baybka iyagoo candhuuftiiyo dhareerkii ku wada yaallo isku dhiidhiibaaya qiyaasa marka shiishadu mashaakil badan bay leedahay laakiin cumuuman ikhwaanii wakhawaatii waxa weeyaanba ninkaasi ilaahay toobadiisu toobadu ilahay ku arsaaqeeg meeshuu joogay iyo meeshuu ku dembeeyey subxaana allah walilahi fii khalqihi shuun saxiix sida hore loo yidhiba sheekada labaad waxay la xidhiidhaa nin dhalinyara oo dalalka carabta ka yimid soo garan maysid maraykan buu imanayey markaa markuu maraykan arday arday ahaan buu imanayey dabcan markuu soo socday khidad baa madaxa ugu jirtay waxbuu soo samaystay waxbuu soo hindisay hindisihiisa maxaa ka mid ahaa maraykan waxaad ugu tegaysaa dee waa waa bilaad allahu wallacib ah? bilaad albanaat bilaad alkhamr waxaasoo dhan waxa weeyaan waa waad baashaalaysaa hablahaasaas kala baashaali naad kilaabis baad tegi doontaa khamri baad cabbi xashad baad cabbi waxaasuu soo dhistay markuu maraykan yimid ayaa waxa dhacay gurigiisii apartmentayuu kraystay waa arday jaamacadiiu soo sajilay dabeetana ilan jaamacadii un umu imane shaqooyinkiisii kale ayuu bilaabay hameen baa hameenkii ugu horraysay uu tegey nat clab waa taqaanaan maraykan waa nolol maajina weeyaan waa nolol waxabaaro maadiya sidii sayd qudublahaa raximah llahu tacaala khaawiya min alqiima aruuxiya wax xuduuda ma lahaa nat clab buu tegey halkii siduu u dhaansaayey iska ilaalin lahay khamriga cab mise ha cabin cab mise ha cabin waa shaydaanka weeyaan xaajiskaasi macsiyada kaa ilaalinaya markaad jebiso markaasay ugu darantay hablihii dhaansaayey ayuu fiirfiiriyey fiirfiiriyey ile waa nin arrin maraykanuu yimide wuxuu yidhi caawa soo maaha caawata ugu qurux badan night clabkaasi waa inaad waa ina ku raacda weeyaan ood ood gacanta qabsato ishiisaa waxay ku dhacday inan malaamixdeedu ay yihiin maxay malaamix carabiya carabiyad u eg buu arkay laakiin aad u qurux badan markuu saa u egay bay iyaduna ayuu arkay iyadoo soo eegaysa iyaduna waxay u gartay inuu inuu inuu wiilkan dhalinyartii uu carab yahay <clears throat> markay wada hadleen baa waxay ugu soo horraysiisay xageed carabeed baan ahay suu aad u farxay lakiin waxa ugu xigsiisay laakiin waxaan ahay nasraaniyad baan ahay bay tiri kristaan baan ahay bay tiri kristaan aad buu uga xumaaday inuu inay raacdo ayuu weydiistay ah, waxay ku tiri may kuma raacayo kuma raacayo shuruud baan hayaa shuruuddeeda haddaad ka soo baxdo waa saaxiib banaa laakiin shuruudda haddaanad ka soo bixin saaxiibi mayno maalin dambe ayay la soo hadashay waan inaan ku arkaan doonayaa soo imaa doonayna ha way is arkeen waxay sidaa macatab cross saliib ayay sidaa weyn saliib macatabkii bay ku tiri crosskii haddaad doonaysid inaan iskaa siiyo <coughs> waxaan kaa rabaa inaad macatabkaada xidhato taradada kasiiran sheekadan aan mid kugu daray magaciisu maxamed buu ahaa waayo hadhow baa aynu wax ka sheegi doonaa magaciis maxamed buu ahaa miyaan xidhaa ma xidho miyaan xidhaa waar jacaylka wax walba ka weyn ah, alxubu yacmi soo maaha jacaylkii baa indha tiray saliibkii buu xidhay iraac may ku raaci maayo shardi kale ayaan leey xoogaabay socdeen socdeen haddana maalin kale ayay u yeedhay say ku tiri wari ay dhegisa bay tiri haddaad doonayso inaad saaxiibadaa noqdo kristaan baan ahay inaad inaad kristaan noqotaan doonaya bay ku tiri culays ayay ku noqotay laakiin waa maxay qofku markuu albaabka sharka isku furo uu ku dhacaya in badan buu ka taraduday oo uu ku noqnoqday arrinkii laakiin akhiiran tanasar intaa kumay joogine waxaad tihi kaniisada aad ii raacaysaa markuu albaabkii kaniisadee weynaa markuu sidaa uga galay uu dhex fadhiistay ayaa waxaa ku soo baxay wuxuu ahaan jiray iyo meeshuu ka yimid halkii buu ka soo baxay wuu soo rooray abarmentkiisiibuu ka soo noqday wuxuu xusuustay inuu magaciisu maxamed ahaa wuxuu xusuustay aabbihii markuu salaada subax u kicin jiray wuxuu xusuustay awowgii oo gacanta haya oo masaajidkii geynaaya wuxuu xusuustay musxafkii qur-aanka ahaa ee isagoo yaroo dhallinyara uu qur-aanka ka berin jiray wuxuu xusuustay hooyadii oo markuu guriga soo galaba ku leh yaa waladii allah yahdiik yaa waladii allah yahdiik yaa waladii allah yahdiik inankaygoo ilaahay ha ku hanuuniyo inankaygoo ilaahay ha ku hanuuniyo inankaygoo ilaahay ha ku hanuuniyo wuxuu go'aansaday inuu qalad weyn ku dhacay inuu toobad keeno ayuu doonay laakiin shaydaankii baa la hadlay oo waswaasinaya oo ku leh stulate xaguu ilahay toobad kaaga aqbali adoo maxamedaad koros xidhatay adoo maxamedaad khamri cabtay adoo maxamedaad naag xaaraan kaa aad raacday adoo magacaagu maxamed eheb aad kiristaan noqotay ood kaniisad gashay laakiin kaana rajulan nin buu ahaa nin buu ahaa rumaysan inuu isbeddel samayn karo oo noloshiisana uu beddeli karo jaamicadii buu kansalgareeyey gurigii buu ka baxay one way tigir buu dalkiisi u goostay dalkiisi buu ku noqday erborgu markuu ka tegey ee gurigii uu tegey ayaa ramaa nafsa fii xidni ummihi hooyadii dhabtiisiibuu isku tuuray suu hooyadiibuu hagareeyey isagoo ooya ooya ooya hooyadii aanay garane limaada yabkii why he is crying muxuu la ooya hooyadii waxaad dareentay laakiin in maxamed noloshiisii ay isbedeshay min masjidin ilaa masjid ah, min khayrin ilaa khayr min camalin saalix ilaa camalin saalix masaajid buu ka baxaya masaajid kale ayuu tegayaa daris buu dhegaysanaya dariska lagu dhaafayaa waxay u soo gashaa habeenkii isagoo habeenkii u taagan tahajud ama sujuudsan habeen habeeneedna ka mid a ah. ee sidai caadadeeda ahayd ayay tiri soo eeg maxamed waxaad aragtay maxamedoo sujuudsan yaa maxamed yaa waladii yaa maxamed yaa waladii maa yajiib umuu jawaabin umuu jawaabin way shakiday walaale caruurteedii kale ayaa u yeedhay tiri kaalay eega inanki walaalkiin walaalkiin kaalaya eega ma hadlaayo inamadeedii mid ka mid a ah ayaa intu ku soo dhawaaday ayaa nadara ilaa akhiihi walaalkii buu fiiriyey isagoo sujuudsan laakiin wuxuu arkay in walaalkii ay naftii ka baxday yaa ummi walaadak maad hooyoy inankaagi wuu dhintay hooyadii markay maqsinka qolka markay soo gashay habeenkaasi waxay ka urisay carfi aan adduunyada lagu oqoon oo aada u udgoon oo meel kale talow ka yimid maxamed waxa weeyaan meeshuu joogay inuu gaaloobay oo macatab xidhay oo khamri cabbay oo kaniisad galay markuu rumaystay inuu isbeddel samayn karaayo isbeddelkaasina uu ku samayn karo an yatuuba ila allah inuu ilaahay u toobad keeno nihaayadiisi waxay noqotay in ilaahay subxaana wa tacaala an yaqbida ruuxa وهو ساجد في ظلمة الليل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته